بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo moxamed ibn waasic alasdi caabid اlbasra iyo wazayn اlfuqahaa horeyna waxaan u soo marnay qayb ka mida qisadiisa xalay buu noo soo ballan qaaday oo wuxuu yidhi wa ilaa liqaa'in aakhar maca caabid اlbasrati moxamed ibn waasic alasdi waxaan heli doonaa la kulan labaad oo caabidkii reer basre ahaa looga sheekayn doono waa moxamed bin waasice fuqahada oo dhan zinkoodii buu ahaa iyo basre caabidkeedii inna isbici moxamed moxamed fartiisa bin waasic alasdiy ee reer asdi loo nisbeeyey axabu ilaya xaggayga waxaa looga jecel yahay min alfi sayfin kun sayfood shahiirin oo caan ah mashhuurin ahoo aad iyo aad loogu dagaalkalo la yaqaano yaxmiluhaa oo ay xambaarahayaan alfu shaabin kun dhallinyaro oo ari oo tariirin xoog leh amase tariir ahoo markaa shaaribadu ay u soo baxeen oo xilligii xoogga badan ay markaa ku jiraan fartaa moxamed ibni waasic ayaan ka jeclahay way noo imaan doontaa sababta iyo waxaa loola jeedo qutaybata bin muslim ayaa sidaa yidhi naxnu anagu alaana hadda naxnu anagu al'aana hadda waxaanu ku jirnaa fi sanati sabca wa hamaaniina sannadii toddoba iyo siddeetanaad ee lilhijrati hijrada sannadii siddeetan iyo toddobaad ee hijrada ayaannu markaa maraynaa wahaada midkani mafkharatu lmuslimiina muslimiinta midkii ay ku faantamahayeen waaye waa muslimiinta midkii ay ku faantamahayeen alqaa'idu waa qaa'idkii iyo hoggaamiyihii alfaatixu faatixa ahaa ee furanahayay meel la meeshuu ku duulo waa qutaybatu bin muslim albaahiliy reer baahili ahaa yanhad wuxuu la baxahayaa bijeyshihi ciidankiisii ciidankiisii ayuu la baxayaa allajidi ee xoogga badnaa ee aad iyo u tirada badnaa min madiinati magaaladii marwo la yidhaahdo ayuu kala baxayaa magaalada marwo lagu magacaabo oo ah oo ka mid ah qaryooyinka iyo dhulalka faris ayuu kala baxayaa mutawajihan asagoo ula jihaysto u sii socda ilaa mindaqati bukhaara mandiqada iyo goobta bukhaaro lagu magacaabo waa magaalo ayadana magaalo meelaha markaa ku taalo darafka faris iyo iyo iyo iyo meesha lagu magacaabo ruusiya hindiya siina meelahaasoo dhan markaa xigta ayaa lagu magacaabaa bukhaara faqad caqada wuxuu go-aansaday oo uu gaaray alcasma go-aan ah calaa an yaftaxa inuu furto maa tabaqa wixii dhinnaaday oo baaqi ah oo min bilaadi maa waraa'a nahri bilaadaa lagu magacaabo maa waraa'a annahri inuu furto ayuu go'aan ku gaaray wa an yaqsuwa iyo inuu ku duulo atraafa siin siin darafyadeeda wa an yadriba inuu ku soo rogo calaa ahliha ehelkeedana aljizyata jizyo iyo canshuur laakina qutaybata bin muslimin maa kaada ma sigin maa ma sigin oo uma dhowaanin yacburu inuu ka tallaabuu gudbo nahra sayxuuna sayxuun nahriga lagu magacaabo webigii sayxuun webiga lagu magacaabo inuu markaa gudbo ma sigin xataa nadara ilaa uu ogaaday ilaa uu ogaaday bihi asaga ahlu bukhaara bukhaara ehelkeeda habbu inay u soo degdegeen oo ay u soo baxeen yaduuquuna ayagoo kala hor imaanaya tubuula alxarbi dagaal xoog leh dagaal xoog badan oo adag inay ku soo baxeen oo ay rabaan inay uga hor tagaan ayuu ogaaday fii kulli makaanin makaan kastay uga soo qaadaan watafiquu waxay guda galeen waa reer bukhaaree yastasrikuuna inay u qayla dhaamiyaan alaqwaama qoomankii alladiina kuwaasoo xawlahum gaararkooda ahaa oo min assuqdi suuqdi meesha la yidhaahda markaa ah suuqdi waxaa la yidhaahdaa ummad soo gashay taacadii furs iyo inay furs taaca ateecaan oy ku hoos noolaadaan dadkaa reer suqdi oo gaararkooda degganaa bay u qaylo dhaamiyeen iyo wa turkiya nimanka turkiya wasiin siin iyo wakayrihim wakayrihim wixii kaloo ayaga markaa ka soo haray fatadafaqat calayhim waxaa ku soo burqaday dushooda oo soo galay jumuucu lmuqaatiliin jumuuc fara badan oo dagalyahano ah oo min kulli lawnin midab kasta leh wa cirqin qabiil kasta ka kooban wa luqatin luqad kasta iyo wa diinin diin walba min kulli lownin wa cirqin wa luqatin wa diinin dad isku afa ma ahayn way kala diin duwanaayeen way kala luqad duwanaayeen way kala cirqi iyo dhalasho duwanaayeen wayna kala midab duwanaayeen intaas ayaa u soo hiilisay xataa balaguu ilaa ay gaareen adcaafa adcaafin laalaab lasii laalaabay oo jeish اlmuslimiina muslimiinta ciidankooda muslimiinta ciidankooda intay ahaayeen laalaab ka sii badan ayagoo ah cuddatan xagga cuddada waa saanada iyo wacadadan xagga tiradaba ciddadu waa xagga hubkii isaanada iyo xagga tiradaba muslimiintii ku laalaabmaayeen uma intaa ka bacdi innahum ayagu baadaruu way soo degdegeen fasadduu waxay ka shireen oo ay ka oodeen fii wujuuhi lmuslimiin muslimiinta wejiyaalkoodii meeshay ku socdeen afwaaha aturuqi waddooyinkay geli lahaayeen afafkooda ayay ka shireen wa aklaquu waxay xiheen duunahum muslimiinta sukadooda ahuquura dhuumihii laga soo geli lahaa iyo walmasaaliki waddooyinkii lasoo qaadi lahaa dhammaanna way ka xidheen xataa ina qutaybata bin muslimin lam yastatic uu kari waayey an yusariba inuu u diro ilayhim xaggooda sariyatan koox sakiiratan oo yar iska daa wax kale wuxuu awoodi waayey sariyo iyo koox ilaalo oo yar inuu u diro oo min saraaya ciidamadiisa ilaalada ka mid ah litataxasasa say u soo baarbaaraanay u soo ogaadaan axwaalahum cadowga axwaashooda iyo wata'tiihu inay ula yimaadaan oo ay u keenaan biakhbaarihim akhbaartooda koox yaroo ilaalaa inuu u diro oo soo fiiriya kadibna u soo laabto axwaashoodii akhbaartooda u keena ayuu kari waayey kamaa sidii lam yastadic uu kari waayey axadun axad oo min cuyuunihi ilaaladiisii ka mid ahaa al cilaaladiisii ka mid ahaa kuwaasoo almunbafiina ku dirsanaa oo lagu firdhiyey baynahum dhexdooda ay yanfuda inay soo gaaraan ilahi xaggiisa macnaha qolo hore loo diray oo dhanka cadowga jirtayna inay soo noqdaanay usoo geeyaan akhbaartay wadaanna way awoodi waayeen kuwa cusub inuu diray aadaanna way awoodi waayeenoo maxamed ee ninka lagu magacaabo qutayba labada wuu awoodi waayey kamaa lam yastatic suu uu kari waayey oo kale axad oo min cuyuunihi dadkiisa ilaaladaa ee wax la diree wax soo ogaada almundafiina ee la dirayee la firdhiyey baynahum cadowga dhexdooda ayanfuda ilayhi inay xaggiisa soo gaaraan oo ay intay ka soo tagaan meesha asaga u yimaadaan say markaa u kari waayeen caskara wuu la degay cutaybatu bin ninka lagu magacaabo qutaybatu bin muslim bijeyshihi ciidankiisii bilqurbi meel u dhow min madiinati magaalada baykanda lagu magacaabo magaalada ayuu markaa ciidankiisii la degay waa mudintii magaalooyinka maa waraa'a nahri ah magaalo ka mid ah watastamaru watastamaru waxay ku sugnaaday oo ay daa'imeen ciidankii fii makaanihi booskiisa laa yataqadam walaa yata'ahar dibna ma u soo bixi karo mana hormari karo mana sii socon karo mana soo noqon karo fa akhada alcaduwu cadowgii waxay guda galeen oo ay bilaabeen yabrusu waxay bilaabeen cadowgii inay yabrus samaynayaan oo ay la soo xidhiirayaanay u soo muuqanayaan lahu asaga maca ishraaqihi kulla sabaaxin subax kasta ishraaqiisa iyo waagaberigiisii inay u soo bambaxaan biطaliicatin koox oo min طalaa'icihi kooxdiisii ka mid ah cadowga koox ka mid ah ayaa subax kasta ishraaqa iyo mar allaala markuu waagu baryo subax walba soo baxayo min طalaa'icihi intaa markay u soo baxaan fatunaawishu waxay ku soo ganahayaanay la gaarahayaan jayshahu ciidankiisii waa qutaybe saxaabata nahaari kulla maalinta oo dhanba maalinta sabaaxadeeda iyo dhammaanteed maalinta dhammaanteed kullihii ayadoo wada jiraa yay gantaalo iyo fallaare iyo waxyaabay ku soo tuurayaan fa idaa janna markuu madoobaado ama uu soo daboolo calayhaa korkeeda alleylu habeenkiina caadad waxay ku laabanaysaa ilaa qawaacidihaa masaldhigyadoodii alxasiinati ee la dhufayseeyey alamiinati aaminkaha ee ah sugnaa ee aan markaa la geli karin waqad istamara alamru amarku wuxuu ku socday calaa haadihi alxaal xaaladdaa ee ayadaa shahraynin mutataabicayn laba bilood oo xiriir ah wa qutaybatuna fii xayratin min amrihi xiro uu kaga sugan yahay iyo jahwareer amarkiisa wax uu sameeye uusan markaa ogayn huwa asagu laa yadri ma oga ayuxjimu am yuqdim a am yuqdimu ma soo rajaca oo dib muu u soo laabtaa mase waa hormaraayo horu u galaa labada uu ku wareersan yahay uma intaa kabacdi maa labisad ma daahin an balaqad inay gaartay akhbaaru qutaybata qutayba akhbaartiisii wa jundihi ciidankiisa asmaaca almuslimiin muslimiinta dhagahooda fii kulli makaanin meel kastay caalamka uga nool yihiin fajazica annaasu dadkii way argagaxeen ashadda aljazaci argagax midda u weyn bay u qabeen cala aljeyshi alkabiiri ciidankaa weyn alladii kaasoo lam yuqhar aan la jabinin weligii lam yuqhar aan laga adkaanin waalqaa'idi alcadiim iyo qaa'idkaa weyn alladii kaasoo lam yuqlab aan laga guulaysanin weligii way u naxeenoo way u argagaxeen meeshaana way ku xayiran yihiin wasadarat tawji wasadarat waxaa ka soo fulay attawjiihaatu tawjiihaad baa soo baxay akhbaaro hadala ayaa wuxuu ka soo fulay ayaa soo fulayo wuxuu gaaray ila alwulaati fi اlamsaari madaxda magaalooyinka madaxda u ah bian yudacaa in loo duceeyo lijundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda almutarabbisiina ee ku xayiran ee ku sugan fii bilaadi maa waraa'a annahri bilaadda lagu magacaabo maa waraa'a annahri ihra kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda in loo duceeyo ayaa go'aan lagu gaaray oo towjiihaadkii ay soo fuliyeen fa akhadad waxay bilaabday oo ay gudagashay masaajid lmuslimiin muslimiinta masaajidadoodu tadiju min min taduju ayay guda gashay inay kor ugu qaadaan codkooda min ajlihim ayagaa dartooda biducaa'i ducada masaajidadii waxay bilaabeen inay duco kor u qaadaan watafiqad waxay gudab galeen ma'aadinuhum mu'adiniintii masaajidka ka aadaamaysayna taciju inay ku qayliyaan biاdaraacati wاlibtihaali khushuuc iyo tadaruc diraac si mutadaricnimo ahay ilaahay u tadarucayaan iyo walibtihaali baahi muujin ibtihaal iyo inay aad iyo aad baahidooda alla ugu bandhigaan wada'ada waxay caado ka dhigteen oo ay bilaabeen ala'immatu imaamyaalkiina waxay bilaabeen yaqnutuuna inay ku qunuudaan fii kulli salaatin salaad kasta way dhibaatooyinkaa markay yimaadaan qunuudkaa markaa la la bilaabaayo ilaahay baa la baryaa subxaana watacaala wahabba waxaa soo booday oo isla markii soo dhaqaaqay oo soo baxay linajadat اljeyshi ciidanka najadadiisa najdaduljeysh waxaa loola jeedaa ciidanka kuwii xoojin lahaa iyo raggii xoojin lahaa jeyshkii jeyshkii alcatiidi ee xoogga badnaa ayaa waxaa u soo booday khalqun kaiirun khalqi fara badan dad fara badan oo raba inay gacan siiyaan wa kaana yataqadamahum midka ugu soo horeeyey hogaaminayeyna altaabiciyu اljaliilu taabicigaa wanaagsan waaye waa muxamed bin waasic alasdiy oo aan wadno hadalkiisa kaana liqutayba bin muslim waxaa u sugnaa albaahiliyu ee reer baahili ahaa wuxuu lahaa caynun nin ilaalo ah caynku waa ninka la dirsaday akhbaarta dadka soo ogaaday qofka u keena oo min abnaa'i alcajami abnaa'da iyo dadka cajamida markaa ka mid ah waa dadkaan carabiga ku hadlin mashhuudun loogu markhaati kacay lahu asaga bilxunkati xunkad baa loogu markhaati kacay waa xeeladaysi xiilo badnaan walxikmati iyo xikmad iyo waddahaa'i daha wax lagu magacaabo dahaga macnaha waxaa loola jeedaa waa qof aad u taf ahoo wax allaala wixii loo diro si fiican marka uga soo bixi kara howlaha kaasaa dahaa markaa ah marka arrimooyinkaasoo dhan ayuu mataqaanaa ku caanbaxo loogu markhaati kacay ninka qutayba eh, bin muslim uu lahaa ee u sugnaa ee hawsha la qaban jiray oo cajami markaa ahaa mashhuudun lahu bilxunkati waxaa loogu markhaati kacay xeelad badnaan waalxikmati iyo xikmad waddahaa'i iyo karti badnaan nin aad u karti badan ah yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa magaciisa taydar taydar la yidhaahda magaciisa ilan waa nin cajami ah fastamaalahu waxaa jiitay waxaa sirsirtay ninkii alacdaa'u cadowgiibaa waxay u jiiteen ilayhim xaggooda cadowgiibaa ninkii intay hoos kala hadleen way soo jiiteenoo xaggii xaggooda ayay u jiiteen wabadaluu waxay u hureen lahu asaga almaala xoolo bisakhaa'in fara badan xoolo sakhinimo ah oo deeqsinimo fara badan ayay u hureen waطalabuu minhu waxay ka codsadeen an yastacmila inuu la soo baxo ee uu ku camal qabto xiilatahu tabtiisii wa dakaa'ahu iyo fariidnimadiisii caqligiisii fii tawhiini inuu daciifiyo quwa lmuslimiin muslimiinta awooddooda warniyo bacdamaad muslimiintii ka socoto nin kartib badanna aad tahay xoolo in allaala intaad doonaan aad doontaan ku siinaynaa bay dhaheen ee waxaad isticmaashaa xeeladaadii kartidaadii inaad ku jebisood ku daciifiso quwa almuslimiin muslimiinta awooddooda iyo wa xamlihim ku xambaaritaankooda iyo inuu sabab u noqdo calaa mugaadarati اlbilaadi inay isaga baxaan beledka min gayri xarbin dagaal la'aan nin tabliyo xeelad yaqaanaa tahee si kasta u isticmaal xoolana qaado iyo wa xamlihim ku xambaaritaanka uu ku xambaaro uu ku kalifo calaa muslimiinta calaa mugaadarati اlbilaadi bilaadda inay isaga baxaan min gayri xarbin dagaal la'aan dakhala wuu soo galay taydar taydar wuxuu u soo galay calaa qutaybata bin muslim albaahiliy wa kaana majlisuhu majliska qutaybana xaafilan waxuu buux dhaafiyey xaafilan waaa ka wuxuu ka koobnaa oo buux dhaafiyo intaa markaa joogay bikubaari اlquwaadi nimankii quwaadda ahaa ee ciidanka hogaaminahayey kuwoodii waaweynaa iyo wa wujuuhi ljundi askarta kuwooda sharafta lehee dadka ka muuqdee wejiga leh qutay bay la fadhiyeen fa akhada wuxuu ka qaatay makaanahu booskiisa waa ninkii taydar ahaa intuu soo galay majliskii yuu booskiisii ka qaatay ilaa jaanibihi qutaybe bin muslim dhinaciisii ayuu fadhiistay macnaha uma kabacdi maala wuxuu u iishay calayhi dushiisa wahamasa wuxuu afka u dhoweeyey fii udunihi dhegtiisa si tartiiba inuu wax ugu sheeguu rabaa hamas wuxuu u dhoweeyey afkiisa fii udunihi ninkii qaa'idka ahaa ee muslimiinta madaxda waa qutaybe dhegtiisa qaa'ilan asagoo odhanaya akhli banayd majlisaka majliskaaga faaruqi oo dadka ka sar macnaha ayuha alamiiru amiirkaanow idaa shi'ta haddaad doonto ile ninkan waa nin akhbaar keenaaya waa nin la rabo ikhbaar inuu keena inuu keeno marka inuu khabar wadaa loo malaynayo khabar fiican bannay buu dhahay majliska faaruq ka dhig ayuha alamiir idaa shi'ta fa ashaara wuxuu u ishaaray qutayba ilaa man fi lmajlisi intii mejlis ka fadhisayna wuu u baaqay inay baxaan faاnsarafuu jamiican dhammaan way baxeen oo way gadoomeen ilaa diraar ibnu xusayn ninka lagu magacaabo maahane faqad istabaqaahu qutaybatu qutaybaa reebtay asaga qutaybaa baaqi yeelo wuxuu dhahay diraarow adiga ii joog intii kale way wada baxeen cinda daalika markaa agteeda iltafata wuxuu eegay taydaw ilaa qutayba wa qaala wuxuu yidhi laka cindii akhbaar ayuha alamiir qabar baan ku wadaa amiirkaanow laka adiga cindii agtayda waxaa kuu ahaaday oo aan kuu wadaa akhbaar ayuha alamiir faqaala qutayba wuxuu yidhi fii lahfatin si deg deg ah haatihaa lakeenban wixii akhbaaroo aad wada la imow faqaala taydar wuxuu yidhi ina amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii oo fii dimashq joogay faqad cazala wuxuu cazilay alxajaaj bin yuusuf athaqafi ninka horta jagadaa laga qaaday ogow buu yidhi wacazala wuxuu kaloo casilay alquwaada nimankii quwaadda ahaa nimankii hogaamiyaalka ahaa alladiina yatbacuunahu asaga raacay nimankii asaga raacsanaana amiirkii wuu wuu casilay wa anta adiguna waaxidun minhum dadkaa raacayaalkee la casilay mid ka mida tahay adna waa lagu casilay ogow wawallaa calaa juyuushi wawallaa wuxuu u dhiibuu madax uga dhigay cala aljuyuushi ciidankii quwaadan hogaamiyeyaal oo judadan cusub wa wajahahum ilaa acmaalihim wuxuuna u jiheeyey uu u diray camaladoodii inay qabsadaan mid kasta jagadii waa laga qaaday mid cusubaa lagu bedelay wa ina khalfaka gadaashaada qaadimun calayka waa la soo geli doonaa buu dhahay adigana waa laguu soo socdaa wa ina khalfaka gadaashaada midka ahaaday waa midka ku bedelay oo lagugu bedelayna qaadimun waa mid soo gelaya calayka korkaaga bayna cashiyatin wa duxaaha galab ama subax hadduusan maanta kuu imaan beri buu kuu imaan hadduu beri kuu imaanin beri galab buu ku imaanayaa bayna cashiyatin wa duxaaha galab iyo barqadeeduu kuu imaan doonaa waalra'yu cindii ra'yiga aniga agtayda ahaaday waxa waaye an tansarifa inaad la gadoontood la laabato bijeishika ciidankaaga an haadihi diyaar meelahan aad joogto buu yidhi diyaartaan aad degan tahay ka guur oo ka tag wa an tacuuda inaad ula laabato ilaa marwa meeshii marwaydaad ka soo duusheen meeshiinii ku laabo litatadabbara saad uga fikirtood u dadaburto amraka amarkaaga baciidan meel ka fog can saaxaati lmacaariki goobaha dagaalka ilaa lacag buu soo qaatay waa la soo laalushay dadkan buu rabaa inuu qarka tuuro wa an tacuuda inaad ciidanka ula laabato ilaa marwa Eh, litatadabbara saad uga fikirtood uga go'aan gaarto amraka amarkaaga markaa kadib ninka kuu imaanaya diid ama dil waxaad doonta markaa samee horta inta ka soo bax buu yidhi baciidan meel ka fog tag can saaxaati almacaariki goobaha macaarigta maakaada ma sigin taydaru yutimu inuu dhammaystirto kalaamu hadalkiisa xataa intii daca uu u yeeray qutaybata bin muslim hulaamahu hulaamkiisii addoonkiisii buu u yeedhay oo siyaah lagu magacaabo falammaa saara bayna yadayhi markuu hortiisa soo istaagayna qaala lahu wuxuu ku yidhi idrib dhufo cunuqa haada alkhaa'ini khayaanoolowgan qoorta ka goy buu yidhi yaa siyaahu siyaaho dil buu dhahay midkaano qoorta ka goy marka hore waa khaa'ini wa hunaa meeshaasi iltafata ayuu u eegay uu e raacay fadaraba wuu dhuftay dheh siyaah cunuqahu qoortiisii qoortuu ku dhuftay wuu dilay wacaadda uu ku laabtay min xaysu ataa meeshuu ka yimid siyah meeshiisii laga soo wacay buu isaga laabtay amarkii amiirkuu fuliyey intaa ka bacdi khaa'inkii taydar ahaana qoortuu ka gooyey waana noqday waa huna meesha iltafata wuxuu eegay qutaybata ilaa diraar bin xusayn waa ninkii uu reebtay ilan labadooda basaa meesha jooga wa qaala wuxuu ku yidhi laysa ma aha fii haada alardi dhulkan ee kan ah axadun qof kuma sugna samica maqlay haada alkhabara tayda khabarkiisa hayrii wagayruka ani adi maahane ama qof kalena jooga labadeenna soo hadalkana looma sheegin wa inanii anigu uqsimu biاllaahi alcaliyi alcadiim ilaaha calligee sarreeyey cadiimkan ku dhaartaye lain dahara hadduu soo baxo ee uu soo muuqdo haada alamru hadalkan ee kan ah min axadin qof qabla an tanqadiya inta aanan dhammaysanin ka hor xarbunaa dagaalkeena haadihi ee kan ah la ulxiqannaka waxaan ku haleelsiinayaa oo aan kaa dabageynayaa bi haada alqaadiri khiyaano badnaasaan kaa dabageyna buu yidhi haddaan hal qofood ka maqla hadalkan adi miya qof kaloo sheegay ma laha ilan labadeenna basaa oge fa idaa kaanat haddii laka ay kuu sugan tahay daraaro fii nafsika nafsadaada xaajatan dan haddaad ka leedahay faxfad ilaali calayka dushaada lisaanaka carabkaaga shib dheh buu yidhi waclam ogow anna alintishaara faafitaan haada alxadiidi sheekadan ay faafto yafutu waxay kala furfuraysaa oo ay kala daadinaysaa fii cadudi aljundi ciidanka xooggiisa ama garabkiisa xaaladdaa la soco buu yidhi wayunzilu binaa waxay nagu dejinaysaa hadalkan haddii bannaanka la dhigo hasiimatan jab munkaratan xuno aan laga soo kabsanaynin uma kabacdi adina wuu idmay linnaasi dadka dadkii banaanka baxa la yidhi yuu idmayuu soo gala dhahay fadakaluu calayhi way soo galeen falamaa markii ra'ow ay arkeen taydara taydar mujandalan oo mujandal ah taydar mujandal ah mid yaala macnaha sariica mayd ah oo yaala cala alardi dhulka haariqan ku maasheedsan oo ku dhex maadshoodsan oo ku dhex galangalanaya fii dimaa'ihi dhiiggiisa waqafuu way istaageen waajimiina ayagoo waajimiin ah wareersan dahshiin ahoo ee u wareersan muطriqiina muطriqiin ah, ahoo saakitiin ahoo aamusan aamus baa ka soo haray ilaan ninkii akhbaarta keena keenay ee dartood bannaanka loogu bixiyey yaa dhiiggiisii ku galaangalanaya murtaaciina cabsanaya ayagoo saa ah ayay ayay meesh ayay kor istaageen faqaala lahum qutaybatu wuxuu ku yidhi maa yaruucukum min qatli yuusan idin cabsi gelinin min qatli rajulin nin dilkiisa qaadirin dhagarlow ahoo khaa'inin khiyaano badan maa yaruucukum maxaad uga cabsanaysaan maxaa idinka cabsi gelinaya min qadlin ma waxaad ka cabsanaysaan macnaha rajul qaadir ahoo khiyaano badan oo dhagarlow ah dilkiisa faqaaluu waxay dheen kunnaa waxaanu ahay nadunnahu kuwa u maleeya naasixan nin u naseexaynaya lilmuslimiina muslimiinta war ninka saasaan u haysanay maxaa dhacay faqaala qutayba wuxuu dhahay bal kaana kaashan dhagarloob waa khiyaano badne khashaash lahu muslimiintuu khiyaanahayay faakhadahu allahu ilaahay baa ku qabtay bidenbihi dembigiisa dembigiisaasaa u galay uma kabacdi rafaca sawtahu codkiisii buu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi wاlآana hadda insarifuu gala ilىa qitaali caduwikum u gadoomoo aada cadowgiini la dagaalkooda waalqowhu wuxuu ku tuuray biquluubin waalqowhu la kulma oo kula kulma cadowga biquluubin quluub ayr ayri quluubi latii quluubtii aan ahayn kuntum talqawnahu biha min qablu aada horay ula kulanteen ilin marka hore ducfii cabsi baa ku jiray cabsida iska bixiya ee markaa la kulma buu dhahay sadaca way fuliyeen oo way u hoggaansameen aljundu ciidankii biamri qaa'idihim hoggaamiyahoodii amarkiisii qutayba bin muslim ahaa wa waxay ka tallaabeen ahuquura dhuumihii liliqaa'i alcaduwi cadowga la kulankiisa duquurta waa furintii iyo meelaha ay hortaagnaayeen cadowga afkii iyo waddooyinkii cadowgay gudbeen say ula kulmaan falamaa markii tasaafa aljayشhaani labadii ciidan ay iska hor yimideen mar allaala markii labadii ciidan ay iska hor yimaadeen ijtamacaa macnaha oo ay kulmeen ra'a almuslimuuna muslimiintii waxay arkeen min karati caduwihim cadowgooda badnaantiisa ilan waa loo soo aruuray iyo wa wafrati cuddatihi tirada cadowga badnaantiisa ayay arkeen iyo iyo wa cataadihi diyaargarowgiisii cuddadii uu haystay badnaanta tiradooda iyo diyaargarowgii ay diyaargaroobeen maabay ka arkeen mala'a buuxiyey nufuus nufuusahum nafafyaalkooda khashyatan cabsi oo minhu cadowgay ka cabsadaan muslimiinta iyo wahaybatan haybad lahu cadowgay ka heebaystaan waa axasa wuxuu dareemay qutaybata bin muslim bimaa ya bimaa shay buu dareemay yactamilu bimaa shay buu dareemay yactamilu soo galay ama dhaqdhaqaajiyey fii af'idati jundihi ciidankiisa laabtooda fajacala wuxuu guda galay yatuufi inuu ku wareego bayna alkataa'ibi cutubyada ciidanka dhexdooda oo wayashxadu markaa uu kiciyo yashxadka waa inuu xoojiyo alhimama himamtoodii oo wayashuddu uu adkeeyo alcazaa'ima go'aanada aayaada iyo waxyaabo adkaynaya ee hamigoodana dhisaaya ayuu markaa ku bilaabay uma اltafata wuxuu eegay ilaa man xawlaha wixii gaararkiisa ahaa wa qaala wuxuu yidhi ayna muxamed bin waasic alsdiyu awa moxamed bin waasic maba u jeedee aaway ninkii faqaaluu waxay dhaheen innahu asagu hunaag meeshaa buu joogaa fi lmaymanati dhanka midigta ciidanka ayuu jiraa ayuha amiir amiiro faqaala wuxuu yidhi wamaa yafcalu muxuu samaynooyaa faqaaluu waxay dhaheen innahu asagu muttaki'un wuxuu ku dengiigaa calaa rumxi warankiisa warankiisu saa ugu dengiigaa shaakhisun wuxuu kor u taagay bibasarihi araggiisa yuxarik wuxuu dhaqdhaqaajinayaa isbacahu fartiisa naxwa asamaa'i dhanka cibka tuugmii allabari buu ku jiraa tuugmii allabari buu ku jiraa warankii intuu cuskaday araggiisii kor u qaaday yuxarik wuxuu dhaqdhaqaajinayaa isbacahu fartiisa naxwa asamaa'i dhanka cirka afa tunaadiihi laka ma kuugu yeernaa ayuha alamiir ma soo wacnaa faqaala wuxuu dhahay bal maye dacuuhu dhaafa wardaaya buu yidhi sidiisa ha ahaadee uma kabacdi ardafa wuxuu raaciyey qutayba yaquul asagoo odhanaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartaya inna tilka alisbaci fartaas aad u jeeddaan axabbu ilaya yaa xaggayga looga jecel badan yahay min alfi sayfin kun seefood shahiirin af badan oo caan ah yaxmiluhaa ay xambaareen alfu shaabin kun dhallinyaro oo ariirin ariir markaa ah dariirku waa dushaaribi shawaarib u saaxiibo xoog leh oo markaa soo kacay fartaasaa ayaan ka jeclahay buu yidhi ilaahay baryadiisa subxaana wa tacaala fartaasi far cajiib badan waaye dhaafa udrukuuhu daaya yadcuu ha tuuga ilaaheeye famaa carafnaahu kuma ogin anagu muxamed ibnu waasic ilaa mustajaaba ducaa duca mustajaaba inuu yahay maahane mid ducadiisa mustajaabo ay tahay oo la ajiibayo inay tahay saasaan horay u naqiinay tasaafaxa waxaa isdhex galay jayshulmuslimiin muslimiinta ciidankoodii wa jayshu caduwihim cadowgooda ciidankiisa kamaa sidii kamaa sidii tatasaaxafow ay isku dhex galaan alusuudu libaaxyada addawaari dawaarida ah libaaxyada dardaran ee xoogga badan say isku dhex galaan ayay isku dhex galeen waltaqaa way kulmeen aljamcaani labadii ciidan kamaa taltaqii say u kulmaan amwaaju lbaxri badda hirarkeeda almutalaatimati ee isgaraacaya hirarka badda markay isku dhacdhacayaane isku dhufanayaan fii yowmin caasifna ay tahay maalin caasif ah maalin caasif ahoo dabayl xoog badan ay jirto hirka badda sida mutalaatim uu yahayu isugu dhacdhacahayo ayay isugu dhaxeen waanzala allahu ilaahay baa wuxuu ku soo dejiyey calaa quluubi lmuslimiin muslimiinta quluubtooda asakiinata xasilooni waammadahum waamadahum waamadahum wuxuu ku siyaadiyey uu ku xoojiyey biruuxin gargaar oo min cindihi alla ahaaday alla agtiisaa looga gargaaray famaa zaaduu kama aysan zulin yujaaliduuna inay la dagaalamayaan caduwihim caduwahum cadowgoodii nahaarahum kullah maalintoodii oo dhan xataa idaa aqbala alleyl ilaa habeenkii soo galay ilaa habeenkii la gaaray zalzala allaahu allah ruxruxay aqdaama almushrikiin mushrikiinta gomtahoodii lugahooda waqadafa wuxuu ku tuuray fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax famanaxow waxay u dhiibeen duhuurahum dhabaradooda lilmuslimiina muslimiinta way carreen baa loola jeedaa dhabaradooday muslimiinta siiyeen famana e, famanaxu <clears throat> famanaxuu way u jeediyeen duhuurahum dhabaradooda lilmuslimiina muslimiinta farakibahum way la koreen almujaahiduuna nimankii mujaahidiinta ahaa waxay la dul koreen nimankii cararay qatlan dil wa asran qafaal wa tashriidan iyo kala cayrin tashriid iyo kala burin cinda daalika markaa agteeda sa'aluu waxay weydiisteen nimankii cadowga qutaybata assulxa heshiis walfidyata iyo madax furasho fasaalaxahum wuuna la heshiiyey wuu la heshiiyey kaana fii jumlati asra dadkii la soo qafaalay waxaa ka mid ahaa oo jumladay qafaalka ku jiray fii jumlati asra acdaa'i cadowga kuwii laga soo taxaabtay rajulu nin khabiiu nafsi naftiisu aad u xumayd nin naf xunoo diin necab baa loola jeedaa mustatiiru shari shartiisuna ay faafayso aad ay u darnayd shartiisa shadiida alahari ahartiisuna ay aad u darnayd waa kulug lahaanshaha uu ku lug leeyahay shadiid اlafari raadka uu ku leeyahay iyo kulug lahaanshaha fii ta'liibi inuu ku kiciyo qowmihi qoomkiisa cala almuslimiina muslimiinta qoomkii asaga uu ku dhashay buu ku kicin jiray aad buu ugu lug lahaa inuu kiciyo muslimiinta uu ku soo diro fa qaala liqutaybata bin muslim ninkii markii gacanta lagu soo dhigay wuxuu la hadlay hogaamihii muslimiinta qutayba wuxuu yidhi ana afdii nafsii nafteeda waan furanayaa ayuha alamiir amiirkaano hay dilina buu yidhi nafteedan furanayaaye faqiila wuu faqiila lahu waxaa loo yidhi wa kam tabdul meeqaad bixinaysaa waayahe ha lagu sii deeyo imaa manan waymaa fidaa meeqaad bixinaysaa faqaala wuxuu yidhi khamsata aalaafin shan kun xariiratin dharka xariirta ah oo siiniyatin siiniye markaa ah wa sancu siina maguz lagu sameeye siin ama shiina ayaan bixinayaa amanuhaa lacagtoodana alfu alfin waay kun kun ah oo al milyan macnaha kun kun lagu dhuftay ah faltafata qutayba wuu eegay ilaa wujuuhi ljundi ciidankii wejiyaalkoodii wuu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi maa tarawna maxaad ka dhihi lahaydeen ma ka qaadanaa ma sii daynaa faqaaluu waxay dheen naraa waxaan arkaynaa anna haada almaala maalkaas asaga uu bixinayo sayaziidu inuu noo ziyaadinayo fii khanaa'imi muslimiin muslimiinta haniimadooda xoolihii khaniimada aanu helnay noo ziyaadinaysaa ee nooga qaat uma kabacdi inanaa anagu bacdun markaa uma kabacdi inanaa anagu bacda an axraznaa markii aan helnay kadib oo aan koobnay haada anasra guushaan ee tan ah lam nacud ku tirin mayno nakhshaa inaan cabsanayno ba'sa haada rajul ninkan baaskiisa iyo amhaali wixii la mid ah aan iska sii dayno nasri guul a ah helnay ku xisaabtami mayna inaan cabsano maanta wixii ka dambeeya guushaan aan helnay ninkan shar uu nagu sameeyo iyo maalkiisaba faاltafata qutayba wuxuu eegay raggii ciidanka markay saa dhaheen ilaa muxamed bin waasic alsdiy muxamed bin waasic buu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi wamaa taquulu anta yaa abaa cabdullah abaa cabdullaahi maxaad dhihi lahayd adiga raggan waa maqlay xoolaha nooga qaad bay dhaheen wax nagama qaadi kara kan waan ka xoog badinaye adiga bal ii waran wamaa taquulu anta yaa abaa cabdullaahi cabdullaahi iyo aabbihiisow faqaala wuxuu yidhi ayuha alamiir amiirkaanow ina almuslimiina muslimiintu lam yakhrujuu uma soo bixin ugama soo bixin min diyaarihim guryahooda lijamci alghanaa'imi xoolo la aruuriyo keliya wa takdiisi اlamwaali xoolo la raseeyo la takdiiso oo la badsado waayo in xoolaha la istigtaariyo la badiyo la jamciyo kadis waa marka meel lagu aruuriyo xoolo saas inay la yeelaan maal uma soo bixin wa innamaa kharajuu waxay u soo baxeen mardaatan lilaahi alla raaligelintiisa wa nashran lidiinihi diinkiisa inay faafiyaanay gaarsiiyaan fi lardi dhulka wa qahran qahrid la qahro liacdaa'ihi cadowga diinka faqaala qutayba wuxuu yidhi jazaaka allaahu khayran khayr allah kugu abaalmariyo raggii xoolaha aan ka qaadana yidhi hadalkooda wuu ka baxay wallaahi baan ku dhaartee laa adachu dhaafi maaya buu dhahay uga tegi maayo midkaan yurawicu inuu cabsi geliyo imra'atan muslimatan gabar muslimad ah bacda saaca maanta saacaddan wixii ka dambeeya wallaahi nin shar badan buu ahaa markii hore nin wuxuu ahaa muslimiinta ku jeesjeesaa gabdhaha jalaabiiban ee diinta alla qaata waddada kama mari karin aad buu u dhibaatayn jiray raggii markii lacag aan ka qaadana ay dhaheen qutaybana saa uu ugu jawaabay wallaahi dhaafi maayo buu dhahay maantoo ka tegi maayo yurawicu inuu cabsi geliyo imra'atan muslima bacda saaca dhici mayso waa la dilayaa macnaha walow badela haba bixiyo maala adunyaa adduunka xoolaha yaala oo dhan fidaa'an linafsihi naftiisu ugu furto uma amara biqatlihi dilkiisii buu amray waa la dilay lam lam takhtasir kuma gaabsanayn kuma ekeen waayo silatu moxamed bin waasic asdiy xiriirkii uu la lahaa biumarai bani umaya reer bani umaya madaxdooda calaa yaziid ibnu muhallabin iyo wa qutayba bin muslim albaahili waa ninkaanu xalay ka soo sheekaynay yaziid ibnu muhallabin xalay bay qisadiisii ku jirtay qutaybana caawa ah labadaas oo umaradii reer bani umaya ka mid ah xiriirkii uu la lahaa labadooda kuma ekayn wainama mtadat waxay ku fiday ilaa gayrihimaa kayrkooda waxay ku fidayay ku taagnaatay ku fidsanaatay kayrkooda oo min alwulaati wاlumaraa'i madaxkii hogaamiyaal ah wa kaana min abrazi waxa ugu abrasan wa kaana wuxuu ahaa min abrazi wixii uu la xiriirsaday min abrazi man itasala bihim dadkii uu la xiriir qaatay oo la xiriiray dadka ugu soo muuqmuuqda asaga waali waaliga albasrati basro jooga ninkii basre hogaamiyaha ka ahaa wuxuu ka mid ahaa dadkii uu la xidhiiray waa bilaal bin abi burdata ninka lagu magacaabo bilaal bin abi burda ayuu xidhiir la lahaa walaqad kaana lahu waxaa uga sugan maca haada alwaali waaligaa asagaa mawaaqifun mawaaqif mutadaawalatun isku dhiidhiibtay gacmahoo isu soo tatabisay mutadaawalada macnaha waxaa loola jeedaa laysku dhiibay qoloba qolo taariikh ahaan laysku soo badbedelo laysku soo guurguuriyey mawaaqif oo mashhuura caan ah iyo wa akhbaarun akhbaar marwiyatun laga soo wariyey ma'thuuratin oo raad leh oo aad iyo aad u cajaa'ib badan asaga iyo ninkaa bilaal ah min dalika waxaa ka mid ah annahu mxamed bin waasic dakala calayhi wuxuu u soo galay bilaal daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah wahwa asagoo laabisun xidhan midracatun midracad buu xidhnaa waa qamiis horay ka furan qamiis horay markaad saa loo soo xirtana horuu ka furmayaa haddii saa saa loo xirtana gadaal buu ka furmayaa dadka maqaayadaha ka shaqeeya iyo ragga mataqaanaa dhaqaatiirta iyo dharkay xirtaan oo kale oo horay ka furan buu wataa kaaga sii daran haddana khashinatin khashina ah mid khashino ahoo adag oo min suufin suuf laga sameeyey khashinada waa dharka aada u liitaa oo aan qiimaha iyo jileeciyo waxyaabaha aan lahayn khashino ahoo adag oo min asuufi suuf ah faqaala lahu bilaal baa wuxuu ku yidhi waa amiirkii basree maa yadacuuka maxaa kugu kalifay ilaa lubsi haada alkisaa go-aan alkhashini khashinkee liita inaad labisatay abaa cabdulah a maxaa kan kuu labisay buu yidhi fatashaaqala canhu iska mashquuliyey ashayqu shayqii walam yuujib uma jawaabeen waxaan maqlin buu iska dhigayba ilan jawaab uu qancisa ma maba jirtada wax uu ku jawaabo ma hayo fatashaaqala wuu iska mashquuliyey moxamed canhu aggiisa fatashaagala canhu ashayqu shayqii buu xaggiisa iska mashquuliyey walam yujibu mana u jawaabin fanadara ilayhi wuu soo eegay mar labaad wa qaala wuxuu dhahay maa laka laa tujiibuunii maxaa dhacood iigu jawaabi la'da yaa abaa cabdullah abuu cabdullaahiyo faqaala wuxuu yidhi akrahu waxaan nacayaa an aquula inaan ku dhaho zuhdan zuhdinimaan uga tegey kan waxaan u labistay waa zuhdinimo adduun nicitaan oo fauzakii aan aطahiroon amaana nafsii nafsadayda waakrahu waxaan kaloo nacayaa an aquula inaan ku dhaho faqran faqiirtinimo wax ma haysti oo fa ashkoo rabbii rabbigii aan ka ashtakoodo mid ilaahay ka eg sheeganaya aan noqdo taasna waa nacay buu yidhi wa ana anigu laa uriidu ma doonaya haada walaa daaka kan iyo kan labadaba labadaa maba rabi buu yidhi sidaa darteed wax jawaab oo aan ku siinayo ma laha inaan ku dhaho zuhdi waayo naftayda aan tahirana ma rabo faqiirtinimaa ii geysa wax ma haystoon ilaahay ninka eeg sheeganayo aan noqdana taana markaa dooni maayo haadaa walaa daak faqaala lahu wuxuu ku yidhi allaka min xaajatin dan ma kuu sugan tahay baahi ma ku haysaa fanaqdiyahaa aan kuu gudno wax kuu qabano ya abaa cabdullaahi faqaala wuxuu dhahay amaa ana anigu famaa liya iima sugnaan min xaajatin dan oo as'aluha aan su'aalanayo axada min annaasi qof dadka ka mid ah amaa wainamaa ataytuka waxaan kuugu imid fii xaajatin dan oo liakhin muslimin nin muslima baahi haysaa inaad wax u tarto inaan kaaga shafeecon kuu sheego taasaan kuugu imid ama aniga maya baahi way i haysaa laakiin cidaan ilaahayn u sheegan maayo fain adina allahu hadduu ilaahay idmo fii qadaa'ihaa inaad u guddana qadaytaha waad u gudaysaa wa kunta maxmuudan nin ku mahadsan baadna tahay in lam ya'dan hadduusan ilaahay idmin fii qadaa'ihaa inaad u guddana lam taqdihaa maba gudaysidba ilaan wuxuu ilaahay kaaga soo qaado qof kastaad helaysaa waaye wa kunta waxaadna tahay macduuran mid macduur ah waa cudurdaarantahay wax lagu haysta malaha faqaala wuxuu yidhi bilaal oo boqorkii ama waaligii basre ahaa bal naqdiihaa biidn illaah waan u qabanaynaa dhibaatadiisa waan u gudaynaa ilaahay idinkiisa uma iltafata ilayhi wuu eegay xaggiisa alwaali waaligii wuxuu eegay maxamed wa qaala wuxuu yidhi maa taquulu maxaad ka dhihi lahayd fi lqadaa'i waalqadar ya abaa cabdullaahi qadaai qadarka iga jawaab buu yidhi dad baa jira qadariyiin la dhoo qada'i qadarba inkirsan oo dhahaya shay kasta hadduu iska dhacaayo wax ilaahay qadaray ma laha saa darteed wuxuu rabaa inuu imtixaamo wuxuu dhahay qadahi qadarka iga waran ya abaa cabdullaahi faqaala wuxuu yidhi ayuha alamiiru amiirkaanow ina allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye laa yas'alu weydiin maayo cibaadahu addoommadiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo can alqadaa'i waalqadari maxaa ma kuu sheegaa wax shaqo aan ku leenahay ma aho rabbi qadii qadarna weydiin maayo aakhiro وinamaa ysأl wuxuu su-aalayaa an can acmaalihim acmaashooda camalka fiican ku dadaal buu yidhi faاstaxyaa wuu ka xishooday wuu xishooday minhu xaggiisa alwaali ninkii waaliga ahaa waa bilaale walaada wuxuu magan galay uu laasimay bisamti amus shib buu iska yidhi wa fii maa wakti huwa jaalisun uu fadhiyo cindahu amiirkii agtiisa xaana waxaa soo dhowaatay oo la gaaray mawcidu qadaa'ihi xilliguu qadaynaayay xilligii amiirka qadada uu cuni lahaa ayaa la gaaray mawcidkeedii <clears throat> fadacaahu macnaa raashinkii baa loo keenay fadacaahu wuu u yeeray alwaali waaligii ilaa acaamihi tacaamkiisi wuu ugu wacay kaale buu dha ila qadeey moxamed buu dhahayaa faabaa wuu diiday daalika arrintaa inuu la qadeeyo waa uu diiday fa alaxa calayhi waa ku celceliyey fa jacala wuxuu gudagalay moxamedna yatacallalu inuu cilad sheeganayo bishata bishata alcilali ciladooyin kala duwan waa ma cuni kara iyo cilado badan buu sheegtay faqadiba wuu xanaaqay alwaali waaligii wa qaala wuxuu yidhi araaka waxaan kuu malaynayaa oo aan arkayaa takrahu inaad diidanta ood nacayso an tusiiba inaad asiibtood cunto shay-an shay oo min طacaamina طacaamkeena ka mid ah madaxda cuntadooda lama cunaad aaminsantaha ya abaa cabdullaahi miya faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa taqul daaka warsaha dhiin ayuha alamiir fawallaahi baan ku dhaartay ina khiyaarakum kuwiina fiicfiican macshara alumaraa umaradan madaxda kulantayo kuwiina akhyaarta ah ayaa la axabu ilaynaa xaggeenna looga jecel yahay min abnaa'inaa ilmaheena iyo wa khaasati ahliina eheladeenna kuwa khaaska ah kuwa qaraabada noo dhowdhow kuwiina madaxdii akhyaarta ah yaan ilmaheennii khaaska ehelkeenna ka jecelnahay buu yidhi walaqad duciya moxamed bin waasix alsdi waxaa loogu wacay litawallaa in madax laga dhigoo loo dhiibo mansibi اlqadaa'i qadaha mansabkeedii darajada xukunka ah akara min maratin hal mar wax ka badan fa abaa wuu diiday daalika arrintaa ashadd alibaa'i diidma midda u daran buu diiday madaxa lagaa dhigu diidaya oo carada waxaa ku soo gaaro u soo bambaxay nafsahu nafsadiisa bisababi ibaa'ihi diidmada uu diiday lilidaa'i dhib baa ka soo gaaray min dalika waxaa ka mid ah ana moxamed bin mundirin waa saaxibu shurda shurdada ninka haysta albasrati magaalada basra ayaa dacaahu ugu yeeray ilahi xaggiisa wuxuu ugu wacay ee ninkii maxamed ahaa qutayba ahaa ninkii maxamed ibni waasicadhe wa qaala wuxuu yidhi ina amiira alciraaqi ciraaq amiirkeedii alaba wuxuu codsaday minii xaggayga an adacuwaka inaan kuugu yeedho litawallaa inaan kuu dhiibo oon madax kaaga dhiga alqadaa'a xukunka oo dhan faqaala wuxuu dhaha acfuunii min dalik war iga cafiya cafaakum ullah allah idin saamaxe war allah idin cafiya cafiya buu dhaha iga daaya acfuunii war iga cafiya min daalika madaxtinimada cafaakum ullah allah idin saamaxe oo idin cafiye facaawadahu wuu ku celceliyey manaa waulaaثa laba jeer iyo saddex jeer faasara moxamedna wuxuu ku daa'imay ee uu ku sugnaaday calaa ibaa'ihi didmadiisa faqaala lahu wuxuu ku yidhi wallaahi kii shurdada wuxuu dhahay latatawalayanna waa tawallin oo waan waad qabanaysaa oo waan kuu dhiibayaa alqada'a xukunka ow amase laujal laujal laujallidannak waan ku karbaashayaa buu yidhi waa ku garaaca haddii kale madax noqo alaaثa mi'ati jalda saddex boqol oo karbaash ayaan kugu dhufanayaa wala ucadirannaka waana ku fadeexaynaa weliba intaan magaalada galan ku fadeexaynayaa waxaa loo garaacayaa madax noqii noqon maayo fa qaala lahu wuxuu ku yidhi in tafcal haddaad saa samayso fa innaka musallatun mid musallad ah baa tahay nin laygu salliday oo laygu diray baa tahay musallad wuxuu la jeedaa waa mubliqu yad inay gacantiisu furan tahay oo wuxuu doono samayn karaa tahay wain wa inna mucadaba addunya adduunka midka wax ku cadaaba yaa khayru ka khayr badan min mucadabi alaakhira aakhira cadaabkeeda adduunka in laygu cadaabo karbaashkan aad igu tunto ayaa iiga fiican intaan intaan xukun qabto aan ka soo bixi waayo aakhiraan ku cadaab mutaysto fakhajila minhu wuu ka yaxyaxay marka hadalkaa markuu maqlay kii ciidanka haystay wuu wuu xishooday wa sarafahu wuxuu ula dhaqmay bilxusnaa si fiican si wanaagsan buu ula tasarufo ula mucaamalay waqad kaana waxaa ahaa majlisu moxamed bin waasic oo fii masjidi masaajidka albasrata uu ku lahaa majliska maw'ilan buu ahaa makaan maw'il ahoo ay ku soo ururaan litulaabi alcilmi dadka cilmiga baranaya wa manhalan makaan laga cabo buu ahaa manhal ceel lishudaadi alxikmati dadka xikmada rabee xikmadoonka ah iyo walmawcidati wacdigana meel ay biyo ka cabaan macnaha manhalkan cilmiga ka cabaan baa loola jeedaa waqad xafirat waxay buuxisay kutubu taariikhi taariikhda kutubteeda iyo wasiir kutubaha siirka ah biakhbaari majaalisihi majaalista uu fadhiisto haadihi ee taa ah akhbaarteedaa ka buuxsantay oo wax badan bay soo koobeen min daalika waxaa ka mid ahaa anna axadahum midkood ayaa qaala lahu wuxuu ku yidhi awsinii ii dardaaran yaa abaa cabdullaahi abu cabdullaahiyow faqaala wuxuu yidhi uusiika waxaan kuu dardaarmayaa an takuuna inaad noqoto melikan boqor fi dunyaa waalaakhira adduunna boqor ku noqo aakhirana boqor ku noqo waa dardaaran cajiib badan faduhisha wuu wareeray asaa'il ninkii saa'ilkii su-aasha weydiiyey wa qaala wuxuu dhahay wa kayfa lii say igu sugan tahay bidaalika arrintaasoo adduunna aan boqor ugu noqon karaa akhirna aan boqor ku noqon karaa ya abaa cabdullah fa qaala wuxuu dhahay izhad ka zaahid faraha ka qaado nac bicaradi اdunya adduunka carabkiisa iyo dhaldhalaalkiisa faraha ka qaad takun waxaad noqonaysaa melikan boqor baad noqonaysaa hunaa meeshaan biاlistighnaa'i ka kaaftoomidaad ku boqoroobaysaa camaa fii aydi الnaas waxa dadka gacmahooda ku jira boqor baad ka noqonaysaa wa melikan melikna waad noqonaysaa hunaaka halkaa waa aakhiro bilfawzi liibaan bimaa cinda allaahi aad ku liibaanto oo min xusni hawaabi abaalmarka fiican ah wa qaala lahu aakhar nin kale wuxuu ku yidhi innii anigu la uxibuka waan ku jeclahay fillaahi alla dartii baan ku jeclahay yaa abaa cabdullaahi abuu cabdullaahiyo faqaala wuxuu yidhi axabbaka allah allah ku jeclaado alladii allihii axababtanii min ajlihi aad dartii igu jeclaatay adna allah ku jeclaado uma kabacdi wallaa wuu jeestay moxamed wahuwa yaquul asagoo odhanaya allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa an uxiba in lay jeclaado fiika adi dartaa wa anta adiguna lii aniga maaqitun aad tahay mid ii xanaaqsan taasaan kaa magangelayaa waan ku jeclahay bay leeyihiin ilaah waxaan kaa magan galay dartaa in laygu jeclaado adoo ii caraysan wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo samica uu maqla moxamed bin waasix hanaa'a annaasi dadka ammaantooda calayhi asagay ammaanayaan iyo wa idara'ahum ku xeel dheeraashada iyo madxigay ammaanayaan iyo wa waiطraa'ahum ku ammaanidooda dheh litaqwaahu alla cabsidiisay ku ammaanaan iyo wa cibaadatihi cibaadadiisa yaquulu lahum wuxuu u dhihi jiray low kaana haddii uu lahaan lahaa lidunuubi dembiyaalka la galo raa'ixatun uur hadduu la'aan lahaa raa'ixo tafuuxu soo karaysa ur banaanka usoo baxayso soo uraysa hadduu dembigu la'aan lahaa ma staaaca ma awoodi karin axadun oo minkum idinka idinka mid ah an yadnuwa minii inuu ii soo dhowaado limaa yusiibuhu waxa asiibaye ka gaarhaya min daa raa'ixatii raa'ixadayda iyo urkayga dhibkiisa macnaha dembiga aan sameeyo hadduu ur lahaan lahaa qof agteeda soo fadhiista maba jiri lahaynba saasna markaa wuu dhahayey waqad kaana moxamed bin waasic wuxuu ahaa laa yafta'u midaan ka go'in oo aan ka joogsanin yaxudu inuu ku guubaabiyo طullaabahu ardadiisa cala aliltizaa'i inay laasimaanay qabsadaan kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa caza wajal aad buu la dardaarmi jiray kitaabkan qur'aanka akhriya war kitaabkan ku camalfaloo dhihi jiray iyo walcayshi inay ku noolaadaan fii aknaafihi qur'aanka gaararkiisa aknaaftiisa inay ku noolaadaan waa rixaabka barxaddiis macnaha qur'aanka gudihiisa mar kastay akhriyaan dhagaystaan kuna dhaqmaan wayaquul wuxuu odhan jiray moxamed alqur'aanu qur'aanku bustaanu lmu'mini waa qofka muminka beertiisa fa aynamaa meel allaala meeshii xalla minhu uu kaga dego nazala wuxuu ku degay fii rawdatin dheer beer ah, weyn oo misaa ah oo asiinda ah geeska haddaad ku degtay dhexda haddaad ku degtay gees haddaad uga degto baad ku degtay haddaad barbilfalaq akhrisii albaqra haddaad akhriso aala cimraan iyo axqaaf haddaad akhriso qof kasta meeshuu kaga dego nazala fii rawdatin beer buu ku degey kamaa sidii kaana uu ahaa yuusiihi mid ula dardaarma dadku wuxuu u dardaarmiyay khaasatan ardada biqilati acaami cuntada inay yaraystaan ardayga cunto badan uma fiicna ilaa wax fahmi maayo yuusiihim biqilati acaami acaam yaro buu kula dardaarmi jiray fayaquul wuxuu dhahayey man qalla qofkuu yaraado acaamuhu acaamkiisa fahima wax wuu fahmayaa wa afhama waana fahamsiin karaa ma rabtaa inaad waxfahamto dadka fahamsiiso cuntada iska yaray wa safaa waxaa saafi noqonaya qalbigiisa wa raqa wuuna jilcayaa raqii qalba jilec baa gelaya wa ina karata acaami cuntada faraha badan latufqilu waxay cuslaysaa ay ka cuslaysaa alrajula qofka can kaiiri mima yuriid wax fara badan uu rabay inuu uu doonaayey inuu hawl qabto hadduu rabay inuu socdo hadduu rabay inuu wax akhristo ilaa nin wax cuna jiif yurduu rabaa marka saa darteed faraha badan qofku wuxuu doonayay ka yaraysaa waqad balaga muxamed bin waasic wuxuu ka gaaray min atuqaa xagga alla ka cabsiga iyo walwaraci xalaal midadnimada mablaqan makaan cadiiman oo ayuu ka gaahay waruwiyad waxaa laga wariyey lahu asaga loo wariyey fii daalika arrintaa ah inuu warciga ku dadaalahayay akhbaarun kaiiratun akhbaar fara badan min daalika waxaa ka mid ah annahu asaga ruwiya waa la arkay fi suuqi suuqa lagu arkay maalin wahuwa asagoo yacarid u soo bandhigay lilbayci bee ximaari lahu dameeruu lahaa intuu xoogaa uu xoolo waayey yaa dameer intuu soo qaaday ayuu suuqa keenuu gadaayey fasa'alahu rajul nin baa su wuxuu yidhi atardaahu raali ma iiga tahay lii aniga ayuha shaykhu shaykhaano dameerka anaa kaa iibsanaaye raali ma iiga tahay wuxuu ka wadaa ma iga hubtaa oo mid aad iigu kalsoon tahay mma yahay oo aan cillad iyo ceeb lahayn faqaala shiikhi wuxuu yidhi low low raday low radiituhu haddaan raali ku ahaan lahaa oo dameer fiican uu ahaan lahaa linafsi nafsadayda maa bictu maba gedi lahaan buu yidhi haabuu ula jeedaa dameerka ralli macnaa dameer fiican ma aha saasaan u gadayaa macnaha qishkuu diidayaa labada wax kala gadanaysaa hadday isku run sheegaan oo ay isku caddeeyaan ceebahay leedahay waa loo barakeeyaa buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam wain katanaa hadday isku qariyaan oo kadaba isku been sheegaanna beecooda barakada laga tirtiraa sida xadiisku tilmaamay marka wuxuu yidhi haddaanba jeclaan lahaa oo raalli kaaga ahay adiga naftayda maba iibiyeen buu yidhi waqad caasha wuu noolaaday moxamed bin waasic xayaatahu noloshiisa kullahaa dhammaanteed fii wajali asoo cabsanaya min dunuubii dunuubtiisa ka baqaaya waishfaaqin ka cabsanaya min alcaradi bandhiga calaa rabbi rabbigii loo bandhigayo maalinta ilaahay lala kulmayna aad buu uga cabsanayey fa kaana wuxuu ahaa idaa qiilow haddii la yidhaahda kayfa asbaxta seed ku berisatay ya abaa cabdullah ajaaba waa jawaabaya qaa'ilan asagoo odhanaya asbaxta waxaan kuwaa beriistay qariiban ajali ajashaydoo soo dhow baciidan amali yididiladeedoo fog sayi'an camali camalkaygoo xun intaasaan ku beriistay buu lahaa fa idaa ra'aa hadduu ka arka shay-an shay oo min adahshati wareer ah yabduu ka soo muuqanaysa calaa malaamixi wejiga saa'iliihi qofka wax weydiinaya qofka su-aasha weydiinaya wejigiisa dahshi iyo wareer hadduu ka arko qaala wuxuu odhanayey maa dannukum maxaad u malaynaysaan birajulin nin yaqtacu u gooyey ilal aakhirati dhanka aakhiro kulla yowmin maalin kasta marxalatan nin aakhiro maalin kasta tallaabo u qaadaaya maxaad malayseen maxaad malaynaysaan soo inuu aakiro u dhow yahay macnuhu waa sidaa walamaa markii marida uu xanuunsaday moxamed bin waasi alsdiy marada almowti geerida xanuunkeedii takaafara waxaa ku soo aruuro soo buuxdhaafiyey annaasu dadka calaa ciyaadatii booqashadiisii xataa dada ilaa uu buux dhaafay xataa intii hosa uu buux dhaafay dheh manziluhu gurigiisa bidaakhiliina calayhi wاlkhaarijiina kuwa soo gelaya kuwa baxayaba wاlqaa'imiina kuwa ku neg oo fadhiya manzilihi iyo kuwa taagan dheh wاlqaa'imiina kuwa taagan fii manzilihi iyo wاlqaacidiina kuwa fadhiya aad buu gurigii u buuxsamay famaala wuxuu soo fiiriyey bishiqii dhinaciisa famaala waxaa u iishay bishiqihi dhinaciisa calىa axadi qawaasihi khawaastiisii dadka qaaska u ah dushiisa mid ka mid ah wa qaala wuxuu yidhi akhbirnii ii sheeg maa yuqnii maxay deeqayaan canii xaggayga haaulaa'i kuwan idaa ukhidnaa haddii nala qabt idaa ukhidnaa haddii nala qabto haddan berito binnaasi waalaqdaam foodda iyo gomdaha haddii fooda iyo gomdahana laka qabto yucrafu اlmujrimuuna bisimahum fayu'khadu bالnawaasi واlaqdaam maxay kuwa noo anfacayaan wamaa yanfacunanii maxay ani ii anfacayaan idaa ulqiitu fi الnaar haddii naarta laygu tuuro way ag fadhiyaan haddee laakiin marka cadaabka laygu tuuro maxay ii tari karaan uma kabacdi aqbala calىa rabbihi rabbigii buu qaabilay wajacala wuxuu guda galay yaquul inuu odhanayo allaahuma ilaahayow innii anigu astakfiruka waan ku dembi dhaaf weydiistay oo waxaan istikfaar kaa weydiistay min kulli maqaamin boos kasta suu'in oo xunoo qumtuu aan istaagay meel kastoo xunoon istaagay allow iga cafi wa min kulli maqcadin makaanu fadhi kastoo suu'in xumaan qacadtuu aan fadhiistay allow iga saamax wa min kulli madkhalin meel kastoo la galo suu'in oo xunoo dakhaltuu aan galay rabbow kaana iyo cafi wa min kulli makrajin meel kastoo makhraj ah laga baxo su-in xumaano kharajtuu aan ka baxay rabbow kaana waan kaa dembi dhaaf weydiistay wa min kulli camalin camal kasta su-in xun camiltuu aan camal qabtayna rabbow iyo cafi waan kuu dembi dhaaf weydiistay wa min kulli qowlin hadal kasta su-in xun oo qultu aan ku hadlay rabbow kaana dembi dhaaf baan kaa weydiistay allaahuma ilaahayow innii anigu astakfiruka waxaan kaa dembi dhaaf dalbayaa min dalika kullih arrintaasoo dhane fakfirhu lii ilaahu ii dambi dhaaf tawbadaas waatuubu laka waan kuu tawba keenay minhu xaggeed waatuubu waan soo laabtay laka adigan kuu soo laabtay minhu dembigii xaggiise fatub calaya rabbow iga towba aqbal waulqiya waan ritay oo waxaan u turtay ilayka xaggaaga bisalaami badbaadaan kaa rabaa qabla an yakuuna intuusan cadaabku noqonin lisaaman mid igu laazima ama i qabta ama korkayga ku soo degaa intaa ka bacdina uma faadat waxaa baxday ruuxuhu mashruucdiisoo saasuu markaa ku dhintay asagoo rabbi aad u baryaya dembi dhaafna weydiisanaya moxamed bin waasi alasdi qisadiisii qaybtiisii labaadna meesha ayaan uga baxaynaa habeen dambe haddii rabbi idna subxaana wa tacaala waxaa dib noogu soo laaban doonaa taabici aan horay u soo marnay qisadiisii qayb ka mida waa cumar ibni cabdilcaziiz oo lamaxaad wataa ilah waxaan ka barya inuu xaqana daacadiisa iyo diintiisana nagu sugo wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala